annahu sha'niye istamaca inuu dhegaystay nafarun koox oo min aljinni jinniga kamid ah, ka mid ah inay dhegaysteen qur-aanka lagugu soo dejiyey fa qaaluu inaa samicnaa nacam xadiidka todoba boqol iyo sagaaliy sagaashanaad can bn cabaas waxaa lagu radia allahu tacala anhuma qala wuxu bn cabaas intalaqa rasuullah nabiga ale ayaa aaday fii aa'ifatin fii aa'ifatin koox isaga oo muxuu ahaan la jiro oo min asxaabihi saxaabadiisa ka mid ah caamidiina iyagoo u qastayaan ilaa suuqi cukaad suuqa la yidhaha suuqa cukaad suuqa cukaad wuxuu ka mid ahaa saddex suuq oo suuqyada jaahiliga aadka ah loo yaqaanay xilligii gaalada ay muxuu reer quraysheed gaalada ahaayeen suuqyada la isticmaalo oo maka agagaarkeeda ku yeelo saddexdaas suuq ayaa uu ka mid yahay cukaad suuq cukaad suuq cukaad marka dhanka daa'if marka loo baxa ayuu ku yeelaa weeyaan dhanka aaif markii loo baxa ayuu ku yeelaa ayuu ku oli jiray cafwan ku oli jiray hadda suuq ma ahan marka waxaa kaloo wehlin jiray suuqu majinna mid la yidhaahdo iyo dilmajaaz mid la yihahdo saddexdaa suuq ayaa ugu caamsaneed xilligii jaahiliga muxuu ahaa suuqu majinna iyo suuqu dilmajaaz iyo suuq cukaad saddexdaa suuq ayaa ugu caamsanaa marka nabiga sala allahu calayhi waali saddexdaa suuq midka ka midka cukaad ayuu dhanka dhankeeda aaday isagoo saxaabadiisii nabiga saxaabadiisi sala allahu calayhi waaalih wasalam qeyb ka mid ay la jiraan weeyaan kow waqad xiila iyada oo makala la kala teeday oo la kala xiray bayna shayaaiini shayaaiinta dhexdooda iyo iyo wa bayna khabari samaai samada khabarka ka imaanayay iyo muxuu ahaa jinkii iyo shayaaiintii khabarkii dhexdooda la kala xiray oo wixii kor ka imaanaya oo ay ka heli jireen laga joojiyey waaya wa ursilad kadibna la diray calayhim dushooda ashuhubu xidiga dambaaburo wata ama dhimbilo wata lagu diray weeyaan farajacat ashayaaiinu shayaaiinta ayaa marka cirka ka soo laabteen faqaaluu waxay yidhahdeen maa lakum maxaa idinku dhacay faqaaluu kuwa kale waxay yidhahdeen xiila waxaa la kala teeday oo la kala dhexgalay baynana annaga dhexdanaga iyo iyo wa bayna khabari samaai samada khabarkeeda dhexdanaga ayaa la galay weyaan ursilat waxaa nagula dira calaynaa dushanaga ashuhub dambaaburo iyo dhimbil ayaa dir dira weyaan nagula soo diray qaala wuxuu yidhi maa xaala baynakum maa xaala musan kala teedin baynakum dhexdiina wa bayna khabari samaai samada khabarkeeda dhexdooda ilaa maa xadaa wax soo dirsi mooyane ee fadribuu oo socda mashaariqa alardi arada qorax soo baxeeda iyo maqaaribiha qorax udhexeeda intu dhexaysa socda wey darbigaas waxaa weeyaan waxa weeyaan socodka weeyaan nacam qad calima an sayakuunu minkum mardaa wa aakharuuna yadribuuna fi lardi oo kale waa yadribuuna ku safrayaan fi lardi weeyaan nacam fanduru eega maa haada arrinkan wuxuu maa hada alamru amarkan wuxuu yahay alladii kaasuu xadaثa dirsay fanalaquu kadibna ay dhaqaaqeen jinku ay dhaqaaqeen iyo shayaadiintii fadarabuu waxay muxuu ahay ku lugayeen oo i socdeen mashaariq alardi arada muxuu ahaa qorax ka soo baxeeda iyo maqaaribiha intuu dhexaysay qorax udhaceeda yanduruuna iyagoo eegayaan maa haada amru amarkan wuxuu y aladii kaasoo xaala teeday baynahum dhexdooda wa bayna khabari samaai samada khabarkeeda iyo iyaga dhexdooda kala galay weeyaan oo ka reebay oo u diiday qaala wuxuu yidhi fanalaqa aadeen ilaa rasuulilahi rasuulka alla aggiisa ay aadeen binakhlata meesha nakhl la yidhaahdo waa dhanka suqcukaad aggiis marka meesha nakhl loo yaqaano kuwii dhanka tihaama iyo mxuu ah xijaaz iyo ardalxarameynka xaggii soo aaday shayaadiinta lasoo diray ayaa nabiga meesha nakhle la yidhaahdo kula kulmi waya calayhi salaatu wasalaam wa huwa isagana camidun isaga u qasti ilaa suuqi cukaad suuqcukaa xaggii isagoo socda wahuwa walaal huwa isagana yusallii uu tukani ama uu dujini biasxaabii saxaabadiisa salaata alfajri salaada subax falama samicuu goortii ay maqleen alqur'aana qur-aanka tasamacuu way isdhegeysiiyeen warkaadi warshibla waraamaso wadhegeysta aan dhegeysana waa isdhegeysiiyeen way dhegeysteen weyaan kow fa qaaluu waxay yihahdeen haada kan alladii kii wayan xaala kala teeda baynakum dhexdiinna iyo wa bayna khabari samaai samada khabarkeeda kan kala teeda arrinkan weyaan qur-aankan la soo dejiyo weyaan fa hunaalika halkaas ayay rajacuu u laabteen ilaa qowmihim qoladoodii fa qaaluu inaa anaga samicnaa waxaan maqalnay qur'aanan qur'aan cajaban aad u wanaag badan oo layaab badan yahdii dadka wuxuu ku hanuuninayaa iyo mxuuaha khalqiga inta wax fahmayso ila rushdi hanuunka hanuunka weeyaan fa aamanaa bihi waan rumaynay walan nushrika lama wadaajinayno birabbina rabbiganagana axadan cidna lama wadaajinayno saas ay yidhahdeen weyaan fa allah allahu caza wajal alla ayaa kusoo dejiyey calaa nabiyihi nabigiis wuxuu kusoo dejiyey qul waxaa tirahdaa nabi alla uuxiya ilaya waxaa lii waxyooday min rabbi wayaan anahu shani istamac inuu dhegaystay nafarun koox oo min aljinni faqaaluu inaa samicnaa qur'aanan cajaba inay yidhahdeen weyaan wa inamaa in kale ma ahne uuxiya ilayhi nabigu alla waxyooday qowlu ljinni jinka qowlka ay yidhahdeen oo yidhahdeen inaa samicnaa qur'aanan cajaban yahdii ila rushdi faamanaa bihi walaa nushrika birabbina axada waanahu tacala jadu rabbina ma itakhada saaxibatan walaa walada qowlkooda ayuu ilaahay subxana wa tacala u sheegay ila nabiga muusan maqlayn muuna arkaynin inay meesha joogaan marka arinka isaga waxaa weeyaan in nabigeena sal allahu calayhi waali waslm markii lasoo bixiyey raggii shayaaiinta ahaa oo inta isdul fulaan sidii ay sheegayn saa isu koraan kadibna khabarka amarka kor ka imaado dhegta kusoo ritaan kadibna la soo baxsadaan arrintii ayaa marka laga joojiyey weliba hadda muxuu ahaa shuhuubta lagu diray xilligaas ka hore ma jirin xilliga asagoo iska soo dhegeysan jiren waxbay ka soo heli jireen weyaan saas weyaan xadiid sideed boqolaad bukhari muslim ayaa soo saaray xadiidkaas can macna ibni cabdiraxmaan waxaa lag wariyey macan ibni cabdiraxmaan ibni cabdilaahi ibni mascuud weyaan macan ibni cabdiraxmaan ibni cabdilaahi ibni mascuud alhudali saaxibi rasul lah sal slm radia allahu canhum qaala wuxuu yidhi samictu abi aabbahay ayaan ka maqlay oo cabdiraxmaan ibni cabdillahi ibn mascuud ah lidaalika cabdiraxmaankan ad arkaysaan marka ninka la yihahdo cbdillahi mascuud markii loo yeera waxaa la yihah ama kunyadiis maxaa la yihahdaa abu cabdiraxmaan cabdiraxmaanka waa kan marka caawa gacantad ku haysaan waa macan abihiis marka macan waxaa awow u ah cabdillahi bn mascuud cabdiraxmaanna waa ina cabdillahi bn mascuud weyaan radia allahu tacala canhum waraximahum qala wuxuu yihi samictu abi abihi ka maqlay cabdiraxmaan ibn cabdillahi bn mascuud qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey masruuqan masruuq ibnu ajdac oo raggii cabdillahi bn mascuud xirtiisa ka mid ahaa odayaashoodii ayaan weydiiyey oo waxaan man waa kuma man aadana yaa ogeysiiyey annabiya nabiga sal allah alay biljini jinka inay dhegaysteen leylata istamacuu habeenka ay dhegaysteen alqur'aana qur-aanka ay dhegaysteen nabigayaa u sheegay isagaa arkay ma maqlay say wax u jireen fa qaala wuxuu yidhi xadaanii abuuka aabbaa wuxuu sheegay abuuka yaa loola jeeda mataqaana ya cabdullahi ibn mascuud weeyaan oo xirowga mxuu ahaa uu ahaa ninka la masruuq yacni cabdallahi ayuu la jeeda ibn mascuud anahu isaga aadantu amama aadanat anahu shaniya ama anahu nabiga aadanat ama anahu hani weyaan anahu haniya aadanat waxaa ogeysiisay bihim iyaga waxaa ogeysiisay shajaratun geed ayaa ogeysiisay geedkii ay saarnaayeen ama geedkii ay muxuu ahaa nabiga ku dhawaa ayaa ogeysiisay saas ayuu leeyahay cabdulaahi ibn mascuud radia allahu tacala canhu arda laakiin geedka abcan geed keligiis ma hadlaaye waxaa suuragal geedka inuu ogeysiiyo suuragal waa ishkaal ma inuu jibriil ogeysiina in intaba laiskugu darona wax ishkaala ma laha intaba laiskugu daran wax ishkaal ma laha weyaan inuu shaydaanka caadiga ahaa ee muxuu ahaa iyaga u sheegay sida noo imaan doontana ayadna waa noo imaan doonta insha allahu tacala marka ogeysiinta nabiga la ogeysiye calayhi salaatu salaam waxy ahaana lagu ogeysiiyey geedka laftarkiisa ayaa can ariiqi geedka laga ogeysiiyey marka uruqda wax loogu sheegi kara nabiga way badanta alai slat slam lidalika waxyigu waad garanaysaan qaar wuxuu ugu imaan jiray muxuu ahaa danowga ama gambaleelka darnaantiisa dhawaaq noocaas ugu imaan jiray mar binaadam wa iskaga so hori jira malaga mar isagoo mxua bayna asamaa waalardi ayuu mxua waxyoon jiray mar hurdahaana looga imaan jiray waad garanaysaa nabiga sal slam marka sidaasoo kale ogeysiinta nabigana in xaaladan iyo xaadiadan dhowr shay dhowr siyaabood nabiga lagu ogeysiiyey wax dhibaato oo ku sugan malaha weyaan laa aggeeda ay kori jireen yastamicuuna waxay dhegaysan jireen weyaan faida samicuu kalimata kelimada haddii ay maqlaan zaaduu biha waxay ku kordhin jireen tican sagaal riwaayad kale maxay ahayd tiscata wasiin naam ya sagaashan iyo sagaal tanna sagaashan waa isku mid dee marna waxay ku kordhin karaan sagaashan iyo sagaal marna sagaal wax dhiba hoyleeda malaha isma diidaysa weyaan fa ama alkalimatu kelimadii ama kalimau kelimadii fatakun waxay ahaataa xaqan xaq bay ahaataa wa ama maa zaaduu wixii ku kordhiyeen fayakuunu baailan baail ayuu ahaadaa falamaa bucua goortii lasoo saaray rasuula nabiga al sl sl municuu waxaa loo diiday maqaacidda makaana fadhigoodii meesha samada ay kaga dhawaan jireen ay kasoo dhegeysan jireen waa loo diiday o fadakaruu dalika liibliisa ibliis ayay u sheegeen walam takun innujuumu xidigahana maahan yurma mid lagu tuuro biha iyada qabla dalika xilligaas ka hore xidigahanaad arkaysaanoo hadda la tuuro laguma tuuri jirin weyaan faqaala lahum ibliis wuxuu ku yidhi maa haada arinkan muxuu maa haada arrinkan muusan ahaanin ilaa min amrin amar oo qad xadaad soo dirsay oo ku soo kordhay fi lardi arlada arrinkan in haysto oo arrin arlada kusoo korortay ee arrin muxuu iska caadi ma ahan fabacaa markaasa wuxuu diray junuudahu ciidamadiisii fawajaduu rasulla abay la kulmeen sl slm qaaiman isagoo taagan yusalli tukanay bayna jamayn laba buri dhexdooda uraahu waxaan u arkaa qaala inuu yidhi bimakata maka waa maka falaqowhu ibliis ayay la kulmeen faahbaruuhu arrinkaay u sheegeen faqaala wuxuu yidhi hada kan alladii ki way xadaa dirsay fi lardi arlada kusoo dirska weyaan tirmidi ayaa soo saaray waana xadii saxiix weyaan suurat muzammili hada maxalu bayaaniha way qowluhu tacala qum waxaad istaagtaa alleyla habeenka ilaa qaliilan in yar yaa ayuha muzamilu ilaa qaliila habeenkii istaag in yar intaanan ka ahayn waa xilliga nabiga la tababaraya calayhi salaat salaam iyo saxaabadiisa xadiis sideed boqol iyo labaad can ibni waxaa radi allahu taala anhuma qala cabdullahi bin cabbaas lamaa goortii nasalat ay soo degtay awal muamil suurat muamil awalkeeda yaa ayuha almuzamilu qum illeyla ilaa qaliila kaanuu saxaabada waxaa ahaayeen yaquumuuna kuwa istaaga naxwa min qiyaamihim istaagooda in u dhow ama u dhiganta fii shahri ramadaana bisha ramadaan ama oo kale xataa nazala ilaa uu ka soo dega aakhiruhaa aakhirkeeda fa kaana wuxuu ahaaday bayna awaliha ayada awalkeeda iyo aakhiriha intudheaysa aakhirkeeda inta udhexaysa sanatun hal sana ayaa udhexaysa weyaan calima an sayakuunu minkum marda waakharuuna yadribuuna fi lardi yabtuna waqra'uu maa tayasara minhu saas weyaan suurat mudair hada maxalu bayaanah wa qowluhu tacaala darnii ida waman khalaqtu cidda oo aan umay waxiidan isagoo keliah dhexdanaan ka baxa oo kale wa ida waa tahdiid waa goodin alloo goodina subxaana wa tacaala addoonkaas alla ku caasiyey darni ida utrukni iyo waman duul io qof caasi ah ama khalaqtu aan uumay waxiidan isagoo keliya xadiis sideed boqol iyo saddexaad ibn cabas waxaa radi taala anhuma ana alwaliid ibna almuqiira waliid ibn muqiira ninka loo yaqaano ja wuu yimid ilaa nebigu yimid sal slam fa qara'a calayhi nabigu wuxuu ku ahriy alqur'aan fa kaanahu waaba isagoo raqa lahu u dabcay waliid ibn ayaa mxuu ahaa nabigu u yimid sal slm waa ninkii berigii la soo diraayey oo nabigu u bandhigi jiray calayhi salaat slaam bandhig badan waa ninkii weyaan haya waaya fakaanahu aba isagoo raqaa lahu u dabcay oo nabiga qur-aan akhrinta iyo wacdiga iyo ayaad mxuua u dabcay fabalaqa dalika abaa jahl abaa jahl ay arrinkaas u gaaray weyaan faataahu waa u yimid oo faqala wuxuu yidhi ya cam adeerow ina qowmaka qolada yuriiduuna waxay doonayaan an yajmacuu laka inay kuu ururiyaan maalan xoola inay ku ururiyaan doonayaan inaan miskiin noqotayo tabarbeeshayaan maqalnay inaan xoolo ku ururin kugu sadaqaysan ayaan doonayna weyaan tolka saasuu doonaya kow qaala wuxuu faqul nacam waay qaala wuxuu lima oo maxaa lacag liigu ururini xoola ligu ururini qaala wuxuu yidhi inay ku siiyaan darteed ay u ururinaan fa innaka adiga atayta waxaad u tagtay muxamadan nebi moxamed sal l slam litacrida inaad u banbaxda limaa qibalahu xaggiisa xoolihii ahaaday inaad u bambaxdo ood gacanta u horsata ayay ka war heleeno marka si aadan gacanta u horsanin in muxuu ah wax lagu siiyo oo wax lagu ururiye ayay go qaateen bal adig fiiri xiila ibliisiya nin boqor oo la yidhi adiga toogsi aad u tagtay muxuu ahaa xaafadda hebla aheedoo isli ka soo togsanaysa kawar haddii la yidhaha waliid ibn muqiira waa odayaashii waa ugaasiyadii waa ragga madaxdaha oo reer qureysheed marka bal ninkaas eega meesha laga soo geli horana waa aan soo marnay ninka abu aalib ahaa markii uu nabigan u bandhigay diinta calayhi salaatu salaam iyo taqriiban weliba uu rajo ka qabi badan hal kelima ayay lahaayeen atarqabu can millati cabdilmualib ma awow adeer aabbaha cabdilmualib diintiisii ayaad maanta aada nacayso isaga tegi huwa calaa millati cabdilmualib uu ku dhintay marka waa yaqaanaan meelaha ay ka qaban karaan meelaha laga qaran joogto qofka oo laga qabto aad baa u yaqaanaan weyaan fa inaka adiga atayta waxaa u litacrida inaad u bambaxdo limaa xoolo qibalow xaggiisa ahaad inaad u bambaxdo ood waxun muxuu ka hesho inaad aaday ayay ka war heleen weyaan saas darteed ay xoole kugu ururiyaan qaal wuxuu yidhi qad calimat waxay ogaatay oy ogsoontay qurayshun quraysh anii aniga min akariha kuwada ugu badnaanta badan maalan xagga xoolaha inaan ahay iyaga way ogsoon yihiin oon xoolo maanta in la ururiya aanan rabin qaal wuxuu yidhi faqul fiihi waxaad tidhahdaa day aysaa tahay abujahl baadhihi nacam waayahay faqul waxaa tiraa fiihi nabi maxamed qowlan qowl yabluqu gaara qowmaka qoladaada annaka adiga munkirun lahu inaad inkirsan tahay oodan rabin oo diidan tahay war tolkaada gaara dhah weyaan aw anaka adiga kaarihun lahu inaad necab tahay weyaan qaal wuxuu yidhi wamaada aqulu maxaan dhihi maxaan dhahaaya waxaan dhahaa maba haya weeyaan fa wallaahi allaan ku dhaartaya maa fiikum adinka idinkama mid ahaanin rajulu nin aclamu yaa iga gabyaasan aniga waa maya wayaan jawaabta walaa aclamu nacam eh, walaa aclamu mid kaga aqoon badanna marka birajazihi shicirka rajaskiisa waxay dhahaan eh, eh, imar ashicra yidhahdaan marka rajaska waxaa weeyaan waa taqriiban maansayara gaaban weyaan aad u gagaaban ma garata rajas ayaa la yidhahdaa birajazihi gabayga noocaas rajaska loo yaqaana waayahay mhm. walaa biqasiidihi iyo qasiidkiisa mini waa laba nooc oo macuha shicirka loo qaada mid iga aqoon badanna mala xagga gabayga gabyo ayaan ah weeyaan walaa biashcaari ljinni walaa biashcaari ljinni jinniga gabaygiisa xataa <laughs> jinniga gabayl <laughs> wallaahi baan ku dhaartay maa yushbihu uma eka aladii kii yaquulu uu dhihi shayan shay min hada inta aan sheegay mid ka mida uma eka waa ka duwan yahay laa fasaaxad walaa gabay walaa abadan uma eka weeyaan oo wallahi baan ku artay ina liqowlihi qowlkiisa ayuu u sugnaaday alladii kaasu yaquulu nabigu uu ku qowla xalaawatan dhadhan aad u macaan badan wa ina calayhi qowlkiisa dushiisa waxaa ahaaday ya amaba nabiga dushiisa waxaa ahaatay la alaawatan iftiin iyo birqbirq iyo qurux iyo bahja ayaa nabiga dushiisa hatay calayhi salatu slam iyo qowlkiisaba wa inahu isaga hadalkiisa la mumirun aclaahu qeybtiis sare waa mxuu ahaa waa meel miraysan miro ay ka buuxaan weyaan miro aad u macaan badan muqdiqun yacnii roqobaysan ama laamaysan asfalahu qeybtiisa hoose oo mooska iyo wixii la midka ah ee laamaha sa u raaraca qaybta hoosana laama saas aho oo miro aho qiimo badan ayaa ka raaraca weeyaan laaman ayaa saa ugu raaraca aad buu ammaanay bal arka wa inahu isaga layacluu isaga ayaa muxuu ah saromara wax walba ka sarreeya qowlka u akhrina waa qowlka alla subxana wa tacaala walaa yuclaa laganama saromara bal ammaanta udhigi ninka arka wa inahu isaga la yaximu wuxuu burburiyaa maa taxta wixii isaga ka hooseyn u burburiya illa asaga wax walba ka sarreeya wixii ka hooseyn isaga unbaa ka adkaata nacam qaala wuxuu yidhi laa yarda canka qowmuka abajahl baa hadalka wat marka intaa marka ku yii laa yarda kamara noqdaan canka xaggaada qowmuka qoladaada xataa taquula ilaa ad ka tirada fiihi isaga hadal ood nabiga wax ka sheegta raalli kaama noqon laya marka waxaad ku xuxinaya marka ood ku cabsigelinaya tolkiisa inay raalli ka noqonaynin oo tolkii aad mxu ninka dhexbaay hadda ninka la tolkaada way ku goynayaan waa ku tag xirayaan waa dhinacay kaa marayaan qofka la waa sidaas oo kale weliba xilligaan hadda aan la joogno muxuu ah, beliis iyo magaalo iyo cid ku ilaalisa iyo baabka ajirin ma og tahay hadda ummaddaas ummadaha qabaaisha baadiyaha qofka hadduu gargarka diiday asay u taallaa ila difaac u baahan yahay in la difaaca qabaa'ish kala soo weerari wuxuu u baahan yahay in mxuu ah, dhiiggii lala bixiyo wuxuu u baahan yahay markii markuu dhacmay in loo muxuu ahaa e, gargaro wamaa ilaa daalika cid ilaalin laakiin magaalada qofka wuxuu dhihi karaa wartol iyo shuqulba kumali waxad yeelaysaan aniga askartaasaa ilaalin <laughs> askartaas haddii qofkii dulmiya markiiba telefoon aan diri waxaan u yeerani muxuu ahaa bilistan u yeerani ma garat marka waxba ima tihin idaaya xaalad hadda lagu sugan yahay waa xaalad aad ugu daran ilalaan tolkii aad baa loogu baahan shaki ma laha waad garan kartaan qofka haddii tolka loo adeegsado jaanibka wanaagsan iyo tacaawun cala albiri waataqwa iyo wanaaggaas wax aad aan heli karin oo aad u qiimo badan oo diinta loo kaalmaysto laakiin mishkiladii annaga dhankii wanaagsanaana inta badan waa laga indhaxiran yahay dhanka xumaana maa shaa allah aad iyo aad ayaa looga dhaga furan yaha o qaala wuxuu ilaa yarda canka marha noqdaan qowmaka qolkaada tolkaada xataa taquula ilaa tirada fiihi isaga nabiga dhexdiisa ama gudihiisa ama xaggiisa aad wax ku turtay way hadala qaaluu yidhi fadacnii idhaf xataa ufakira ilaa aan ka fikiro falamaa fakara goorta u fikiray qaala wuxuu yidhi haadaa kanaytu sixrun waxaad maxamed la imaada sixrun waa sixro yuharu lasoo guuriyey oo ummado kale laga soo minguuriyey oo lasoo qaaday yauruhu wuxuu ka soo guurinayaa can oo ii dhaaf iyo waman addoon khalaqtu an umay waxiidan isagoo keligiia wajacaltu aan u yeel lahu isaga maalan mamduudan maal aad loo fidiyey wa baniina shuhuudan iyo wiilal wada xaadir aho qurux badanoo taagtaagan wamahadtu lahu tamhiidan aan wax walba u goglay kadibna aakhirkiisa waxaa weeyaan meeshuu ku dambayna waxaa wey ayadda ayaa sheegta weyaan marka ayaddana saa ayaa kusoo degtay xaakim musdaraki ayuu kusoo saaray imaam dahab wuxu le ala shardi buhaari qowluhu tacala qowlka allo yidhi farat waxay ka carartay min qasurati libax aayaddaas tafsiirkaas culimada saasay u badan yihin lakin ibnu cabaas wuxuu ku fasiraya haddii siddeed boqol iyo afaraad wayaane fii qowlihi qowlka alla farat min qaswara qaala wuxuu yidhi huwa isaga rikzu nnaas dadka wasakhdooda weyaan rikzu nnaasi dadka wasakhdooda qaala sufyaana wuxuu yidhi yacni wuxuu la jeeda dikrs naas xisuhum dhaqaaqooda iyo shanqartooda iyo iyo wa aswaatuhum dhawaaqooda ayuu ula jeeda weyaan farat min qaswara saasuu ula jeedaa waa tafsiir asaga uu saaray almukhtaara adiya almaqdisi fi lmukhtaara ayuu kusoo saaray fi lxadiis almukhtaara sanadkiis waa saxiix weeyaan suuraة اlqiyama hada maxalu bayaaniha wayan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi laa tuxarika dhaqdhaqaajin bihi qur-aanka lisaanaka carabkaada litacjala inaad u degdegto ama aad la degdegto bihi isaga xifdigiis carabka ha dhaqdhaqaajinin tafsiirkeeda weyaan xadiis sideed boqol iyo shanaad can ibni cabas ale radi allahu tacala canhuma fi qowlihi tacala qowlka alla uu yidhi laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bihi qaala wuxuu yidhi cbdullahi bn cabaas kaana wuxuu ahaaday rasuul rasulka sal slm yucaaliju mid kala kulma min atanziili qur-aanka marka lagu soo dejina shidatan dhibaato aad xarba iyo dhibaato iyo culays ayuu nabi kala kulmi jiray alai slat slam waad garanaysaan maalin aad u qabow badan ayuu qur-anka lagu soo dejin jiray kadibna markaasaad ka shumi jiray dhididka xaalad adaguu nabigu mari jiray alayhi salat slaam wa kaana wuxuu ahaaday nabigeenna mima yuxariku mid dhaqaajinta badiya shafatayh labadiisa muxuu ahaa bishimood ama faruuryood faqaala ibnu cabaasa wuxuu yidhi fa ana aniga ayaa uxarikuma dhaqdhaqaajini lakum adinka kamaa sidii kaana rasuula nabiga allu ahaad sal slm yuxarikuma mid dhaqdhaqaajiyey faxaraka wuu dhaqdhaqaajiyey cabdullahi bin cabaas shafatay labadiisa fururyood ayuu dhaqdhaqaajiyey ama bishimood faanzl allahu tacala weyn wuxuu soo dejiyey laa tuxarika dhaqdhaqaajini bihi qur-aanka litacjala bihi inaad u degdegto ina calaynaa dushanaga ayuu ahaaday qur'aanahu inaad akhriso jamcahu inaan kuu kulmin oo qalbigaada aan nabiga marka waaad le ad kaa fakanin markaa jibriil waa ka carabku dhaqaajin o ka dababoodi arrintaasa loo diiday marka nabiga waxaa loo ballan qaaday in qalbigiisa lagu jamciyo sala allahu calayh ali wasalam iyo in uu ahriyo sidau ahay u ahriyo weyaan qaala wuxuu yidhi jamcahu inaan jamcino laka adiga fii sadrika xabadkaada wa taqra'u aad akhriso faidaa qara'naahu haddii aan akhrino fattabic raac qur'aanahu sida aan kugu akhrinay oo jibriil ugugu soo dhiibay weyaan qala wuxuu yidhi fastamic lahu qaala wuxuu yidhi fastamic lahu qur-aanka dhegayso waansit u dheg raarici uma intaa kadib ina calayna dushanaga ayaa bayaanahu inaan kuu cadayna dushanaga ay ahaatay weyaan uma ina an taqra'u inaad akhriyo isagoo cad fa kaana rasul rasulka ala sal sl bacda dalika arrinkaas kadib marka ayadda lagu soo dejiy kadib ama ayadahaas kadib idaa ataahu jibriilu markuu jibriil u yimaada istamaca qur'anku iska dhaysan jiray nabiga sal l slm culays iyo dhibaato iyo xarba ma jirin fa ida nalaqa jibriilu jibriil hadduu iska dhaqaaqana qara'ahu nabiyu nabigu akhrin jiray sal slm kamaa qara'ahu jibriil siduu akhriyey calayhi wacala nabi salatu wasalaam buhaari iyo muslim ayaa soo saare waa suura mursalaat hada maxalu bayaani wayn qowluhu tacala qowlka alluu yidhi inahaa naarta jahannama tarmi waxay tuuraysaa bishararin dhimbila iyo dambaabura oo kalqasri yacnii la eg buur amaba qol la eg amaba geed weyn oo intaasoo dhoodhan la eg weyaan qasrigaas tafsiirkeeda xadiid sideed boqol iyo lixaad amn cabaas xale radi allahu tacala anhuma tarmi bishararin kunaa waxaan ahay nacmidu kuwa u qasadno ila alkhashabati dhagab ama laan amaba geed alaaati alaaata adrucin saddex dhudhuna aynu qasti jirnay aw fowqa daalika ama intaa ka sarreeyo fa narfachu lishitaai markaasaan u qaadan jirnay xilliga qabowga u yimaado si aan u kulaalno yani balarkiisa intaa la eg dabaa dhinac laga soo gelin kadib waa la kulaalay mar degdeg uma dhamaado marka degabka intaa laego weyninka badan fa narfachu waxaan u qaadan jirnay lishitaai xilliga qabowga ah fa nusamiihi qasra qasri ayaan ku magacaabi jirnay marka dambaaburada ay tuuraysa marka waa intaa la eg saas ayaa marka tafsiirkeeda halkaas ayuu ku fasiri weyaan midda kale kaanahu jimaalaatun sufrun jimaalaat jibaalun asufn asufn sufunta jibaalu sufun tujmacu xataa takuunu ka awsaati jibaal mise xibaal weyaan xibaal cafwan xibaal sufuni doomanka xerkahooda weyaan tujmacu markaas ah xerkihii waa la kulmini oo la kulmini oo la ururini xataa takuuna ilaa ay ka ahaata ka awsaati arijaal ragga bartamahooda ilaa ay kala ekaato xerg intaad la eg jimaalaatun sufrun saas ayaa loola jeeda ayuu leey weyaan wallahu aclam bukhaari ayaa soo saaray suuratu nabi hada maxalu bayaaniha suuratu cama halkan ayaa lagu cadaynaya qowluhu tacaala wa kasan iyo muxuu ahaa bakeeri ama koob dihaaqan ee buuxa oo buux dhaafay oo muxuu ahaa weliba isdaba yeelyeelo dihaab nacam ayaa la siin doona ahlu jannadii xadiid sideed boqol iyo todobaad can ikrimat waxaa laga wari mawla cabdillahi bn cabaas radia allahu tacaala canhu wa raxima cikrama cikrima wa ka'san dihaaqan qaala wuxuu mal buuxa mutataabicatin isdaba taallo qaala wuxuu yidhi waqaal ibn cabaasa wuxuu yidhi samictu abii ayaan ka maqlay cabaas ibn cabdilmualib yaquul isagoo fi ljaahiliyati xilligii mxua jaahiliga oo gaalada la ahaa asqina waxaadna waraabisaa ka'san koob iyo bakeeri dihaaqan buuxa oo isdaba yeello isagoo le ayaan ka maqlay weyaan ayaan ka maqlay cabdullahi bin cabaas marka carabiyada ayuu aad weligii xoog u saari jiray radia allahu taala arda buhaari ayaa soo saaray suurata cabas hada maxaa loo bayaanaya marka ka'san dihaaqan tacan waa kii khamrada lagu cabaayey saa ula socdo marka khamrada adduun waa muxaram tan aakhrana waa ikraam min allahi caza wajal sukri iyo sarkhaaminna ma lahan suuratu cabas hada maxal bayaan qowluhu tacala qowlka allo yidhi cabasa wuu indha tutubay ama wuu weji tutubay watawalaa nabigu wuu joostay calayhi salat slam subanihii intuu wejiga muxuu ahaa yaro xogaho kuduuday ayuu joostay weyaan xadiis sideed boqol iyo sideedaad can caishata radi allahu taala anhu arda qalat waxay tir caaisha unzila waxaa la soo dejiyey cabasa watawalla fii ibni ummi maktuum cabdilaahi ibni ummi maktuum alacma ee noolka ahaa ayaa lagu soo deji weyaan ataa rasuula nabiga lou yimid sal slm fajcala wuxuu gudageliyay qul inuu yihahdo yaa rasul rasuulka allow arshidnii ihanuuni oo itusaaley oo diinta ibar wa cinda rasuulla nabiga agtiisa waxaa ahaaday rajulnin ba min cudamaai lmushrikiina mushrikiinta kuwooda ugaasyada ah oo magacala ah weeyaan fajacala rasuula nabiga wuxuu gudagelay sal slm yacridu ama yucridu canhu inuu ka jeesta cabdullahi ibni maktuum markuu nabiga la hadlaba uu dhinac kale ugu wayuqbilu cala aakhari kii gaalka xaggiisa uu joosto weyaan wayaquulu uu yidhahdo ninka la yidhaahdo cabdulaahi ibnu um maktuum atara naba alo miyaad aragtaa bima aquulu basa bima aquulu waxaan ku qawli basan wax dhibaata hadalkayga wax dhibaataad ka aragtaa oo yani nabiga inuu arrinta rabin markuu ogaada wax dhibaataan ku hadlaba allow ilaa ka yirah weyaan fa yaquulu kadib nabiga u yihahdo laa fa fii haada arrinka asaga ayuu unsila la soo dejiyey tirmidi ayaa soo saaray saxiil isnaad weyaan cabasa watawalaa an jaaahu lacmaa wma yudriika lacalahu yzaka aw ydakru fatanfacu dikra ama man istaqna faanta lahu tasada wama calayka anlaa yazaka wama man jaaka yasca isagoo ordi oo fakani oo hoy yakhsha alla ka baqi fa anta canhu talaha miyaad ka mashquulaysaa kala inaha tadkira nabiga marka aad baa looga canantay xilligaa wixii ka dambeey nabigeena sal slam ragga ayaga ah ilaa ayaga ay gacanta deeyaan oo nabiga ay ka tagaan xataa kama dhaqaaqi jir nabigeena saan hore usoo marnay sal allahu alay slam marka intaa kan dan kama rabin maalna kama rabin xaasna iyo gabarna kama rabin dan kalena kama rabin inaad wax la qabtana ma rabin wuxuu lahaa un ka badbaadiyo markuu isaga naarta ka badbaadana maadaama nin ogaasoo nin madax uu yahay tolkiisna aad naarta kasoo badbaadiy intaasuu nabigeena ka rabay alayhi slam maca dalika la yidhi ayada ay kugu xambaarin inaad raggii akhyaarta ahaa oo ducaafada oo masaakiinta ahaa owliyada allaha inaad kuwan madaxda ah, adigoo dumitaan u raadina aad ugu dhexbaxda waa lagu calanta nabiga sala alayhi waali wasalam waayahay qowluhu tacala qowlka alle uu yidhi wa faakihatan khudaar iyo abban abbi waa un khudaarta qayb ka mid ah weyaan xadiid sideed boqol iyo sagaalaad can cumar bn khaaab waxaa lg radi allahu taala qal wuxu yhi cumar fa ambatnaa waxaan soo saarnay fiiha gudaheeda aradi xabban xabad waa haruurkii wax la midka i wa cinaban cinab iyo qadban qadbi waa noocun muxuua waxyaabahan la cuno ka mid a ah. i wa zaytuunan i wa nahlan zaytuun iyo nahlan waa taqaana waa getimereedkii iyo waxadaa'iqa beerooyin hulban beerahaasoo geeda aad u badan oo waxaa weeyaan waweynin badan ay ku dhex yeelaan iyo wafaakihatan qudaar iyo aban abi waa noocun ka mid ah qudaarta weeyaan qaala wuxuu yidhi cabdninka la yihah sayd cumar radi allahu taala arda fa kullu haada arrinkaas oo dhan qad carafnaahu waan garannay waan ogsoonnay fama alabbu wa abban ab muxuu yahay uma intaa kadib naqada ahay wuxuu jibiyey casan ul kaanat ahaatay fii yadihi ayuu saa u jibiyey fa qaala wuxuu yidhi haada marka qofku wax ku xanaaqdoo kale ama kamrigotoo kale waxaa laga yaaba inaad adoon is ogeyn laa iraadi waxay u yaqaanaan ama adoo iska moog inaad muxua wax jabisaa laga yaaba iska warhaynin kow ama washay aad haysa aad dhulka ku rid aada u murugooto oo doliba adiga is eedaynaysa weyaan waaya kaanat waxay ahayd fii yadi uma eh, intaa kadib naqada wuxuu jebiyey casan laan iyo ul kaana tahay biyadihi gacantiisa faqala wuxuu yidhi haada arrinkan lacamrullahi allaan ku dhaartay attakalufu waa in qofku uu ismashaqeeyo inuu iskalifo inuu isdhibo meel aan loo dirin inuu farah la gala wallaahi arrinkan kaas waa uu yidhi waaya ittabicuu waxaad raacdaan maa tabayana lakum wixii idiin caddaada oo min hada alkitaabi kitaabkan ka mid ah weyaan imaam tirmi mxuu imaam ayuu ku saaray imamadahabi wuxuu le calaa shardihimaa waayo suurat duxaa suuratu duxaa ayaa halkan ka gelayna weyaan qowluhu tacala qowlka alluu yidhi maa wadacaka kaama tegin rabbuka rabbiga wamaa qala kumana caroonin xadiid sideed boqol iyo tobanaad jundub ibni sufyaan waxaa la wariyey radia allahu tacala arda qal wuxuu yidhi saxaabiga jaliilka ishtakaa rasulla nabiga laya xanuunsan sal falam yaquum muusan istaagin leylatayn laba habeen waa xilliga maka uu joogay ow alaaan ama saddex habeen qiyaamulelka muusan istaagin fa jaa'at imra'atun haweeney ayaa m jamiil naagta loo aqooni jiri xamaalat alxaab weeyaan fa qaalat waxay tihi ya muxamedu muxamedow inii aniga la arju waxaan rajaynaya oon qudaraynaya an yakuuna inuu ahaado shayaanuka shaydaankaagii qad tarakak inuu midkaa tagay waayahay lam arahu maan arkin qariibaka isagoo kuu soo dhowaaday mud laylatayn laba habeen aw alaaan ilaa saddex habeen muddo saddex habeen ah isagoo kuu imaaday ama kuu soo dhawaaday maan arkin weyaan fa anzl allah alweyne ayaa soo dejiyey waduxaa ayaan ku dhaartay barqinkii iwaleyla habeenkii idaa saja goortuu daboolme maa wadacaka kumaasan kaama tegin rabuka wamaa saas ayuu ilahi soodiyey subxaana wa tacaala marka inaad alla tagay iyaga marka alla de iyada alle inuu mxuu ah u waxyoona maba aaminsanay waxay leedahay shaydaan baa waxaan u waxyoonayey bukhaari muslim suuratu zalzal hada maxalu bayaan wa qowluhu tacala qowlka allow yidhi faman yacmal qofka camal fala midqaala daratin dhulacasa iyo quraanjo qadarkeed khayran yarahu arki weyaan annaga intaas wixii u yar oo naqan waa inahaas darada wax kasii yar weyaan xadiis sideed boqol tobani koobaad can sacsacata ibni mucaawiyat waxaa laga wariyey cami lfarasdaq ninka farasdaq loo yaqaana adeerkii ahaa annahu isaga ata nabiya nabigu u yimi sal lla slam faqara'a aleyh wuxuu ku akhriyey nabigeenaa ku akhriyey faman qofkii yacmal camal fala mihqaala daratin dara iyo dhulcasa amaba quraanjo qadarkeed oo khayran khayr yarahu uu arkay waman yacmal qofkii camal fala midqaala daratin quraanjo qadarkeed sharan oo sharan yarahu u arkay qala wuxuu yidhi xasbi intaa nabi allo igu filan faman yacmal miqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara intaa iguba filan aniga inta ayada iguba filan weeyaan waayahay laa ubaali uma aabayeelay an la asmac inaan maqlin hayrahaa ayada waxaan ahayn iguba filanba maxaa yeelay wax kasta oo khayr ah haba yaraaday haddii aan camal fala soo qiyaamo alla kale ma kulmay haa oo ilahay iguma jazaynaya wanaaggeeda xumaan kasta yaraan kastoy qabta haddii aan sameeyo suu allah iguma jazayna subxana wa tacala lima horkeenay ha marka intaa igu filan yacni marka ninkaa go wuxuu qaatay ood ka xariiq sida muuqata inuusan wax wanaag ahna yaraysanin wax yaraan kastoy qabta uusan u saas ayuu go qaatay marka uma aaba dib dambe inaan xataa qur kala maqlo intaana igu filan weyaan intaana igu filan waa saxaabada nabigeenna qiimaha iyo ay joogeen bal arag faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal miqaala daratin sharan yara imaam amed fii musnadii ay kusoo saaray sanadkiisana waa saxiix rijaalu sheekhan weyan bukhari muslim raggii soo saari jiray ayaa soo saaray ragga ay axaadiistooda warin jireen weyaan suuratu takaaur hada maxalu bayaanihi allaakum takaaur qowluhu tacala qowlka alluu yidhi uma intaa kadib latus'aluuna waxaa lidin ka weydiin doonaa yowma idin maalinta ayada can inaciimi nicmooyinkan aad ku dabalanaysaan waxbaa lidinka weydiin doonaa ayaa halkaanaan ka gelina weyaan xadiis sideed boqol toban iyo labaad can cabdillahi bni zubayr waxaa laga wariyey can abiihi azubayr ibnu cawaam almuhaajiri cashar mubasharin biljana ayuu ka mid ahaa qaala wuxuu yidhi zubayr ibnu cawaam lamaa goortii nasarat ay soo degtay uma intaa kadib latus'aluuna waxaa wax lidinka weydiin doonaa yowmadin maalinta ayadan can inaciimi nicmooyinka waxaa lidinka weydiin doonaa ama nicmada qaala zubayr wuxuu yidhi yaa rasul rasuulka allow fa ayu naciimi nicmo teedeeba nusalu canhu nagala weydiini nicmada maantana la weydiina tay ahayd wainamaa in kalamana humaa iyaga wax aan cunon haysan oo raashiin noo ah iyo shahar noo ah alaswadaani waa labada mxua madmadow labada madmadow biyo madow sooma alaswadaani atamru waa timir iwalma wax kalabama haysanaba hilib lama haayo canjeero iyo shaah iyo mxuu sankor iyo malab iyo waxaa weeyaan rooti iyo bariis iyo baasta iyo bidza iyo adduunkan hadda maanta waxaas maba yeelanba baabkaas baab yeela marka timir iyo biyo unbaa meesha yeel wax saddexaadoo meesha lagu hayla ma arka marka nicmadana la weydina xaggay taalla qaal wuxuu yidhi amaa inahu isaga miya sayakuunu wuu ahaan doonaa oo in lidan weydiiye way dheci doontaa weeyaan waxaa kaloo laga yaabaa nicmooyinka aad tamaninaysa laftirkeedana oo biyaha iyo muxuu ahaa iyo timirta aanan ahayna ayadna waa ahaan doontaa ficlan wayna ahaatay marka su-aashan way ahaan doontaa tan laftirkeedana su-aasha muxuu ahaa waa linka weydiin doonaa nicmada aad tamaninaysan waa imaan doontaa weyan ina timid markii dambe saxaabada nabigeena raggii boqoray noqdeen dhaqaale ilahay badan ayuu siiyey subxana wa tacaala tirmidi ibnu maajah ee soo saaray sanadkiisa waxaa weeyaan waa xasan xadiid sideed boqol toban iyo an abi hurayrata waxaa la wariyey cbdiraxmaan sakhi dawsi qal wuxu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm ina awala maa shaykan u yusalu la weydiye canhu xaggiisa canhu la weydiye yowma alqiyamati maalinta qiyaama yacni alcabdu addoonka ayuu loo jeedaa min annaciimi nicmooyinka an yuqaalahu in loo yidhahda weeyaan alam nusaxya alam nusixa miyaanan kuu fiyoobaynin laka adiga jismaka jirkaada soo jir fiyo kumaanan siin caafimaad qaba wanuriika miyaanan kaa waraabinin oon ku siinin min almaai biyo albaarid ee qabow halkaasaa loogu bilaabi doonaa war jir caafimaad qaba soo laguma siin ha ilaahayow indha dhaga hadal calool madax gacan lug soo laguma siin ha tan labaadna soo biyo macaan oo qabow laguma siin halkaasaa su-aasha loogu bilaabi doonaa saas ayuu cadaynayaa nabigeena sal allahu alay imam tirmidi ayaa soo saaray waana saxiix weyaan xadiis sideed boqol toban iyo afraad can jaabir allahu tacala anhuma qala wuxuu jaabir bn cabdillahi ataanii waxaa ii yimid annabiy nabiga ayimid sal wa abubakr baa ii yimaadeen iyo cumaru ayaa ii yimaadeen fa acamtuhum waxaan quudiyey oon siiyey h ruaban timirteeda geedka laga soo gooyey ayaan siiyey waasqaytum waxaan waraabiyey maa an biyo caadin waan waraabiyey laga soo dariya meel laga keenaba fa qaala nebi wuxuu yiri sal hada arinkan oo timirtan iyo biyahan min anaciimi nicmooyinka ay ka mid tahay aladii kaasoo min anaciimi nicmada ay ka mid tahay aladii nicmadaasoo tusaluuna la idin weydiin doona canhu xaggiisa maalinta qiyaamo imaam axmed ayaa soo saaray sanadkiisana waa saix ala sharti muslim ayuu yiri weyaan hada wallah alam w sal l sl abdi rasul